slma cla nabiyina mxamedi waalihi ajmaciin ama bacdu baabu lmawaaqiiti mawaaqiidii waxaan ku dhex jirna kitaabu lxaji mawaaqiitu salah ma aha hadda waxaan ku dhex jirna kitaabu lxaji halkan waxaan uga hadlaya marka almawaaqiit mawaaqiit waa jamcu miiqaat waa xadeyn xadeynta xajka la xadeeyey waktigiisa iyo zamankiisa waktigiisa iyo iyo makaankiisa halkaas uga hadlaya halka xajka marka la joogo laba miiqaad uu leeyahay dhageysta miiqaad zamaaniya iyo miiqaad makaani ah uu leeyahay miiqaadkiisa zamaaniga waxaa weeyaan shawaal bisha hadda soo socota shawaal iyo dulqacda iyo tobanka maalmooda u horeyso sagaalka maalmooda u horeyso oo bisha dilxija waa saddexdaas bilood ayaa xajka waqtigiisa u yahay waana mid a alxaju ashhuru macluumaat ala jidaala fi lxaji alxaju ashhuru macluumaat an xajka gudashadiisa bilo la yaqaano oo bishaa marka iskaba xaji kartid adee sadexdaas bilood waa inuu ku dhex jiraa xajkaada hadday dhacdo qofka inuu waqtiyadaas uusa xajinin oo uusa xarmanin xajba wuxuu iska xarmaday matalan ramadaan had hadduu xarmaday ama sanadka bil kamida xarmado oon saddexdan beri aan ahayn soo yeela culamada qaar may guntamayey wuxuuna ku xalaaloobaa camal cumra xajku waa axkaamta kale wuxuu uga duwan yahay hadduu xajka fasaado isagoo la dhamaystira meel cidlaa looga dhaqaaqi maayo saas uga duwan yahay qofku marka hadduu bilahan oo kale iska xarmada xaj dhowr qowlay culamadu ka qabaan qaar waxay leeyihin xajkiisa cumra isku bedelay waa iska cumraysanaya markuu cumraysto cumradiisaas marka waa meel gelaysa haddii hadda kahor weligiis uunan cumraysanin cumro waajib ahaana uga dhaceen haddii kalena mustaxabay u noqonaya ugu yaraan qaar culamada kamidana waajibna u noqomay kuma ridays mustaxabna uma noqonaysay leeyihi wax u jirana male ee ixraamkaas ou xirtay ayuu wuxuu uga xalaaloobaya oo uga fasax noqona inuu intuu beytka tago oo uu camalkii cumrada kala sameeyo dawaaf saci bayna safa walmarwa timahana ou xirto cumrana qofkaas ogoyda cumro ajri cumro hadda loo dhigaano malaha keliya un waxau ka xalaalooba xraamkaas oo sida khaldan u gunjiyo ayb marka xajka bilihiisa muhiimka waxaa weya waa saddexdaas bilood waa laba bilood oo kaamila iyo bil sagaalkeeda beriyo ugu horeysa ayuu xajku ku dhacaya miiqaad makaaniana waa leeyahay xajka oo meelo markau qofka soo gaaro hadduu xaji rabo aanu dhaafi karin jirto ilaa inuu xarmado mahay meelo qofka xaajiga ama muctamirkaa marka uu soo gaaro uusan dhaafi karin jirto ilaa inuu xarmado mahay meelaha iyadaa marka waxaa kamida waa meelaha hadda uu sheegayo waa xadiidka ugu horeeya uu sheegayo dadku marka labaa loo kala qaybiyaa aafaaqi iyo maki nin reer maka ah oo maka degan iyo nin aafaaqiyo kor ka imaanayo meelaan maka ahin ka imaanayo ninka reer maka meesha uu ka xarmanayo xajkiisa waa maka ahlu maka miiqaatuhum maka nafsuha a maka naftirkeeda hadduusan rabo inuu cumraysto inuu banaanka u baxo soo noqo aafaaqiga meesha a ausan dhaafi karin aafaaqiga qofka aafaaqi waxaa la yihaha musalaxaan baro aafaaqi waxaa la yihaha marka baabulxaj laga hadlaya qofka aan reer maka ahayn ee kor ka imaanayo ama soomaaliya ama golalkan marka adduunka ka kala imaanayo meel waxa an maka ah faaqiga isaga marka waxaa loo sameeyey dhowr dayqaad mawaaqiiddanna makay ku wada wareegsan yihin maka ayay ku wada wareegsan yihin nin maka soo gaari kara maba jiraba ilaa inuu meelahaas soo mara un maayo ama meelahaas uu soo kormaro ama waa ku aadanaana ka dhaceyna waa meelo marka ku wareegsan maka reer madiine nabiga wuxuu u xadeeyey dulxuleyfa reer yeman wuxuu u xadeeyey yalamlam meel layihaha reer eh, najdi riyaad iyo qasiim iyo kuweyt iyo meelaha dadka ka xajinayo wuxuu u xadeeyey meelaha la yihaahdo marka qarnu eh, lmanaazili eh, qarnu lmanaazili meel layihaha reer shaam wuxuu u xadeeyey aljuxfa meel layihaha aljuxfa meel layihaha u xadeeyey reer ciraaq iyo wixii ciraaq berigeeda jiro iiraan iyo wixii kasii xagga ahna waxaa loo xadeeyey meel la yiraahdo zaatu cirqin ama alcaqiiq ayaa loo xadeeyey mawaaqiida inahaas ninkii marka wadamadaas ka imaanayo miiqaadkiisa waaba loo sheegay ninkii aan wadamadaas aanan u dhalanin ama aan deganayn ninkii aan deganayn meeshaas oo meel kale ka imaanayo laakiin wadamadaas soo maraayo ayaga ku xogaye ayaga ayagu ku xogaye soomaalidu markay baxayaanay u socdaan hadda xajka yemanay sii kormarayaan qasab yeman miiqaadkoodaa miiqaad u noqonayo oo yelamlam meesha layra ayaa miiqaad u noqonay mawaaqiidaaskeeda marka lama ogolo in la gooyo la tallaabo adoo xaj xarman adoo xaj u socoto ama cumro rabto inaad miiqaadkii iska kor martoo jiddo iska tagto laguuma ogola haddaad sidaas yeeshana oo tilka xuduudullaahi falaa taxduduwaa soo gelaysa xad ilaahay xadeeyey hafalaabin taasaa marka shee qolkan oo uga hadlaya marka ninkii miiqaadka gudbo maxaa laga rabaanaya marka ninkii miiqaadkaas loo xadeeyey kasku gudbo camal guda gala markaas miiqaadkii inta dhaafay ayuu cumro iyo xaj camalkiisa iska galay lazimahu damun dhiigaa ku waajibay saasay marka salafka fatwooda dhiig neef ari ayaa ku waajibaya fidya waana dembi dhaafna ilahay inuu warsado waxawaay marka waxaa in badanna dhacda marka qofku waxaa laga yaaba hadduu gudbo ee uu soo laabto laakiin miiqaadka uu kusoo laabto isagoo weli camal gelin meeshii usoo laabtay markaas waadana xarmada taas waxba lagama rabaysan miiqaadkii loogu talagalay u dhaafay markau dhaafay kadib u soo laabtay isagoo waxba bilaabin camal xaj isagoon bilaabin ama camal cumro taas isaga istifaar le laga rabo wa lagama rabo dhiig waxaa iyadana midaan marka soo hoosgelayso ninkii asagu miiqaad lahay miiqaadkiisii soo dhaafay oo mid kale ka xarmaday mid kale inta sii marayo ka xarmaday taasu aaday u dhacdaa oo say ku dhici kartaa middaas miiqaa qofkiibaa halkan ka xajinayo ama halkaana ka cumraysanayo miiqaadkii loogu talagalo helama waa dhaaf jiddo ayuu tegaya jidda iyada miiqaad markau tago haddana madiino aada madiino markau kasoo dhamaysto danihiisa miiqaadkii reer madiino dilxuleyfa kasoo xarmana taa iyadaa marka waa mid khilaaf ku jira qofkii miiqaadkii ou lahaa inta ka gudbay ayuu miiqaad kale kasoo xarmana qofku marka ma dhihi kara anigu kulley miiqaadin baan ka xarmaday haddaan mid ka tegay mid kalaan ka xarmaday allahu aclam waa laga fiican culamada qaarkoodna bal masalo intaan ka fududay dhiig ka waajibiyeen haddii camal la dila haddaan la dila gelin kaagi hore aada u laabatana wax dhiiga lagaama dadkus aada u sahashadeen zamanadan dambe qofku waxau rabaa inuu madiina ku hormaro darkiisa soo iska wato iska gelaa oo miiqaadkii dhaafaya ma xarmanaayo darkiisaas iska wataa madiina kasoo xarmanaayo kuleeyahay mid miiqaad loo xadeeyo waa dhaafaya waxa u socdana waa xaj iyo cumro qaarkood waxay kuleeyiin markaad sheegto anuu xaj iyo cumroba u socday bule madiinaanba u socdaaba ani markaan madiino tagaan xaj iyo cumro soo raboona taas waxa waay waa un iska xeeladaysa camal wax ma maraadu masalada si weyn ma ahaa laakiin ishtiyaaq wuxuu ku jiraa qofku inuu ikhtilaafkaas culummada ka baxo xataa hadduu rabo inuu madiino koona weelkiisa saxaabo awgari waxweyn faaidin can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama nabiga waqata liahli lmadiinati reer madiine ayuu u xadeeyey dalxulayfati meesha dilxulayfa la yihaahdo madiinay wax yar u jirtaa waliahli shaami reer shaamna aljuffata juffa ayuu u xadeeyey hadda raabaxaa la yihaa meesha raabax waliahli najdin reer najdina qarna almanaazil buu u xadeeyey waliahli lyamani reer yamanna yalamlam ayuu u xadeeyey hunna markaasuu nabigu wuxuu yidhi hunna mawaaqiiddaas damiirka mawaaqiidda u celina hunna mawaaqiiddaas meelaha la xadeeyey lahunna liahlihinna ayay usugnaatay hunna mawaaqiiddaasi lahunna dadkeedii ayaa iskale oo dadka meelaha degan ayaa iskale mawaaqiiddaas iyo waliman ayay u sugnaatay axad ataa imaanayo calayhina korkooda ka imaanayo oo min gayrihina ayaga mawaaqiid baan la cadeeyey waxaa iskale dadkii loo sheegay oo nebigu uu sheegay sala allahu alayh wali wasalam iyo ninkii soo kormaraayo dadkaas iyo waliman ataa calayhinna marka dadku laba uu wax ka dhaceeya ma laha imaa inay yihiin dadkii wadamadaas deganaya ama inaysan ahaynoo laakiin lasoo kormaraayo intaanoo mawaaqiid meel unbay ku aadan yahay qofka xaajiga waa inuu markaa dabcan u markaa raaco meelaha iyo waliman ruux ayuu usugnaaday ataa imaanayo calayhina korkooda ka imaanaya o min gayrihina iyo heyrkood oo minman weliba ah oo minman ah araada doonay alxaja xaj rabo waalcumrata iyo cumro oo minman kamida araada doonaya alxaja xaj iyo alcumrata iyo cumro halkaana marka miman araada alxaja waalcumra waxaa laga qaadanaa in maka layska geli karo biduuni ixraam haddaadan adiga xaj iyo cumro niyeysay matalan shaqaa kaa gashay adiga mako markaas inaad ilaa ilaa maka ninkii gelaa inuu soo xaramada shardi maaha ninkii xaj iyo cumro rabo unbaa usoo xaramanayo bis maxaale nabiga wuxuu yihi hunna lahunna iyo waliman ataa calayhina min gayri ahlihinna miman araada alxaja oo xaj iyo cumro rabo ninkaan xaj iyo cumro rabin manaa mawaaqiidan inay waa soo dhaafi karaa mawaaqiid mawaaqiiddan hadda la xadeeyey waad soo dhaafi kartaa haddaadan xaj iyo cumro aadan niyeysnayn aa la fahmaan culamada qaara waxay leeyiin maka lamaba geli kara ilaa in qofku uu muxrim u yahay ilaa ilaa inuu muxrim yahay haddaad maka rabto inaad kasoo danaysato ama nin baabuur wada aad tahay dad aada marka mar walba aada geenaysa kahor aad kusoo galgalayso xag uqaad xag ukala ridayso mar walba maxramanay aad meesha gelayso taa miman araada alxaja walcumra unbaa lagu xira ninka xaj iyo cumra waman ruuxii kaana ahaaday duuna daalika mawaaqiiddaas ka soke ninkii mawaaqiidaas maka kasoo xiga xaggeeda miiqaadkiiba adiga miiqaadkii adiga miiqaadkaa shisheeyo adaa maka u dhow say deeli marka waman ruuxi kaana ahaaday duuna daalika kaagaas ka soke mawaaqiiddaa ninkii ka sokeeyo oo maka kasoo xigo fa min xayu anshaa wuxuu ka xarmanaya qofkaas fa min xayu meel anshaa uu kasoo bilaabayo safarkiisa safarkiisa xajka iyo cumrada meesha uu kasoo bilaabayo kasoo xarmanaya xataa ahlu makata reer mako min makata markay kasoo xarmanayaan oo markay ka bilaaban reer maka xataa markay xajka soo aadayan makadoodaas inbay ka bilaaban marka xadiidka waxaa ku dhanma miiqaadkii makaaniga ahaayo dhan baa ku dhanma hal qolo miiqaadkooda la sheegin bis baa reer ciraaq xadiidka soo socda ku sheegi doonmarka dadkii waa labo maki iyo aafaaqi makiga isaga xagoo ka xarmanaa maka naftigeeda aafaaqigana meelahan la sheegay meel kamida unbuu ka xarmanaa hadba meeshii uu soo maraayo ama uu ku aagan yahay ayuu xajkii ama cumradii u ka xarmanaya waman kaana duuna dalika ninkii miiqaadka iyo maka ninkii udhexeeya soo isaga inuu miiqaadkii aado ou soo laabto maa laga rabaa maya meeshiis unbuu ka xarmanaya kaas ilaa maka iyo miiqaadka miiqaadka ushisheeya isaga oo m dhinaca makahu soo xigaa kaasoo kale marka meeshi meeshiis unbuu ka xarmay wacan caaishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga waqata liahli lciraaqi reer ciraaq ayuu u xadeeyey daata cirqin daata cirq ayuu u xadeeyey meesha layiraa rawaahu abu daawuuda baa weriyey wanasaa iyo nasaa-i xadiidkan abu daawuud iyo nasaa-i baa weriyey waana marfuuc nebigaa loo kor yeelay reer ciraaq nebigaa u xadeeyey sala allahu caleyh wali wasalam xadiidkan marka riwaayadan iyo riwaayada jaabir xadiidka jaabir inkastoo shaki oo uu geliyey marfuucnimadiisa xadiidka jaabir ee muslim ku sugan iyo xadiidkan iyo ibnu maaja xadiis oo wariyey iyo imaam axmed imaam axmed min riwaayat ibni lahyaca waa ibnu maajana min riwaayati ibraahim ibni yaziid oo waxay ayuu ma aanay shakinin can abi zubayr can jaabir oo intaas xadiidba waxay sheegayaan inuu nebiga u xadeeyey reer ciraaq daatu cirqin meeshae marka taxdiidka reer ciraaq daatu cirqin loo xadeeyo nebiga waa xaxeeyey sala allahu alayh ali wasalam adiladeedana waa xadiidkan caaisha iyo midka jaabir ee muslim ku sugan inkastoo shaki oo ku jiro isaga iyo riwaayaadka kale ee ibnulhyaca iyo ibraahim inziid iyo inkastoo mid kastaa gaarkiis oo daciif u yahay haddana marka laysu geeyo bimajmuuci turuqihi xadiidku wuxuu noqonayaa saxiix xadiidku wuxuu noqonayaa saxiix bimajmuuci turuqihi oo saxiixun min gayrihi ayuu noqonayaa taasowna ibnu xajar ou sheegay culamada qaarna waxay yidhaahdeen taxdiidka nabiga iskama lahayn sala allahu alayh ali wasalam reer ciraaq cumara u xadiday waxadaatu cirqin u xadiday reer ciraaq cumar weeyaana dhaheen culamada qaarkood ee nebiga ma aha walidaalika daawuus iyo kale waxaybay yidhaahdeen nebigu maxuuba reer ciraaq u xadidaa ciraaq lamaba furan ninba waktiga nebiga uu noolaayo maba jirin be laakiin taas waxaa looga jawaabay de meelaha kaleo nebiga uu sheegayba markuu nebigu dhimanayo weli gaalada kusii dambeysa shaamkii oo kale iyo masarkii meelahaasoo kale weli ma la qabsanin islaamku ma aanu qabsanin marka bictibaari maa yakuunu lamru buu nebigu ka hadlay arrinku uu noqon doono ka hadlay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam sidaa darteed markaa nebigaa xadiiray reer ciraaq u xadiiray waasluhu xadiidkan asalkiisana cinda muslimin buu ku sugayay min xadiidi jaabirin ilaa ana raawiihi raawigiisa ilaa ana raawiyahu raawigiisa shaka fii rafcihi shaka wuxuu ku shakiyey fii rafcihi nebigu u koryeelidiisa ayuu ku shakiyey naam wafi lbukhaariyi bukhaari ana cumara cumar huwa ladii ana cumara cumar huwa isagu aladii kii weeyaan waqata daata waqata daata cirqin daatu cirqin midka xadeeyey cumar uu radi allahu canhu riwaayadana marka saas iyadana le cumarna marka waa dabcan cumarna dadka waa kusoo nooleeya sunadaas laakiin asalkeedii hore nabiga xadeeyey sal allahu alayhi wasalam ama waxaa laga yaabaa inay iswaafaqeen nebiga xadeeyey cumarna uusan ogeyn ijtihaadkii cumar iyo xadeynkii nebigana iswaafaqay sal allahu aleyh ali wasalam intaas baa suurtagal wa cinda axmeda imaam axmed agtiisa iyo abi daawuud abi daawuud watirmidiy iyo tirmidi can ibni cabaas ana nabiya sal allahu alayh ali wasalam nabiga waqata liahli lmashriqi reer mashriq buu u xadiyey alcaqiiqa dadka mashriq ka imaanayana caqiiqa u xadiyey caqiiqan marka waadi biyo badan waay ma aha waadigii madiine ku dhowaa ma aha ee nebigu uu yidhi waadigan waadi barakaysan waaye waxaa la amray inaan laba ragca ku tukado inaan cumro iyo xajkana isku daraan laygu dhex amray kaa ma aha caqiiqan mid kala waay sida ibnu xajar fatxulbaariga uu ku sheegay oo kanu waa min guuri tihaamo tihaamo deedkeeda eh, hoose ayuu ku yaalla xadiidkan marka isagu eh, eh, waana sanadkiisa waxaa ku jira yaziid bin abi ziyaad ayaa ku jiro waana daciif ninkaas lidalik weliga ibn xajar wuxuu yihi tafarada bihi xadiidkan waxaa la gooni noqday yaziid bin abi ziyaad wahuwa daciifun waana sidaas xadiidka waa daciif xataa hadduu saxiix noqo lahay tan kale kama hor imaanayo sababta waxaa weye reer ciraaq daatu cirqin baa loo xadiday oo culamadu waxay ku jamcinayaan hadduu kan unsixi lahaa reer ciraaq miiqaadkooda waajibka inay kasoo xarmadaan waa daatu cirqin miiqaadkooda mustaxabka u ahna waa caqiiq sababta caqiiq iyo daatu cirqin caqiiqa u sokaysa ayaga marka caqiiq waa dhaafi karaan laakiin daatu cirqin ma dhaafi karaan marka cirqin waa miiqaadkii waajibka ahay caqiiqna miiqaadkooda mustaxabka ah ayuu noqonay culamada qaar saala kuli xaal xadiiska mama ansixin waxa loo sheegay waxa ay tahay oo nebigu waxaa leeyihi sal allahu alayh ali wasalama dadku inay ku cibaadaystaan markay meeshaas soo gaaraan hadday xaj iyo cumro rabaan inay markaa wixii ay ama ay xaj xarmadaan ama ay cumro keligeed xarmadaan ama xajkii cumrada isku daraan waa midda ay leeyihiin dadku marka inay iska dhaafaan lama rabo waxyaalaha aadka u foosha xun oo dadka halkan ka xajiyo ay aada u sameeyaan oo aniga inta aan arkay cid aan soomaali ahayn oo samaynaysana aanan arag ee aadka u cajaa-ibka badan waxaa kamid a qofkii halkan ka tegaa ma carmanaayo diyaaraddii waa loogu sheegaa miiqaadkii alle kormaraa diyaar garoobi ninkii xarmana ha xarmada ma xarmanayo jidda markuu tago qofkii hadhow waxaa lagu samaynayaa ama inuu markaas haddii madiine la aadi karana in madiine markaas qofka u aado ninkii rabo ninkii rabo inuu maka aado eh, labada unbaa dadka loo kala saara sababtoo qofkan xajba u socdaa waqti xajaa la jooga labadaas meel dabcan madiinana waxaa loo tagaa sunna ahaan acmaalul xaj hadda iyada kamid maaha dadka qaarkood marka madiine waa laga waa xirmaysa xiliyada qaar xajkii markau soo dhawaayo qofkii marka waxuu ku qasbanaana inuu maka aado marka maka inuu qofkiibaa marka maka wuxuu tegayaa isagoon xarmanayn asagoo surwaal iyo shaati iska wato maka dhex joogaa marka wuxuu joogaa isagoo macawis iska wato isagoo kamiis iska wato ayuu dhex tegayaa maka soo shaatigiisa iska wato khalad aad u weyn sababta meeshii inaad kasoo xarmatan lagu cumray war meeshaan ha soo gelinaa lagu yiri adoon xarmanayn meeshaan lamid maaha magaalo aad gelayso kasoo baxayso kale maaha aduu camalaadna ku dhex jirta xaj iyo cumro ah mar haddaad camal isku waajibiso camalulxaji waalcumra ma ka mageli kartid adoon muxrim marka inu aad arrintaa isaga ilaaliya ummadaha kaladan ayagoon xarmanayn makama galaan adiwa kale intaan aragna inaga ayagoon xarmanayn makama galaan ilaa dadkeenaan waxa ugu wacanna waxay tahay jaahilnimo iyo kibir labadaasa ugu wacan waxaa qofka soomaaliga aan ah iska jaahil inuu yahay laga yaabaa haddii la yidhaha waxa laguu sheegana waxaa weyaan marka waa kibir waa aqaanay buu leeyahay ha ii cunug yaraad mamaka haweena ha ii ama waxaaba marka nin xuna ah waxuu kula soo dardaarmay haddaad aragto nin gar leh nin gar dheer haddaad aragto waxba yuusa kuu sheegin iska jir meeshaas waa laysku baadiyeeyaa qofkiiba marka difaaca ku jira camalkiisiad adna inaad hagaajiso aada jeceshahay qaarkood waxaa laga yaabaa inay wax qalad weyn ay ku dhacaan rukni min arkaan xaj inay fasaadinayo markaasaad leedahay waxaan waa khatar waa muxaramaat lixraam ruknibaa ka tegay iska jir waxaan waa waajib markaas wuxuu ku leey maya kownuka adigo aad nin garla tahay waxaa inoo ku khilaafaa jir dadka waxaa fiican ilahay intay ka cabsadaan dhulkooda tawciya lagu soo siiyo xajka axkaamtiisa markay baxaayaan inay sii bartaan cid cudur jaahilnimo loogu cudur daaraa mala sababtoo marka hore ay baxaayaan wadaado waa dhooban yihin waa weydiin karaan xajka io qor waa dhihi karaa n xajiya isheeg ma dhahaayo kibir iyo takabur iyo jaahilnimo ayuu la tegaa marka beytka ilaahi subxaana watacaala ilaa qaarkood la gaarsiiye xaramkaa ku tukanina iska soo xajiya laakin xaramkaa ku tukanina sababtama ah maxay bisinkay hoos u dhigaan kuley markaasu xaramkii ilaahay uusan ku jira oo umada malaayiin ku tukanaysa isku tukanay waxaasoo kibir maaha marka takabur iyo jaahilnimo marka qofka eh, inuu taan marka uu aada ugu dadaalo oo inaanu gelin mako isagoonan muxrim oo hadduu xajii cumro rabo intaan marka waxaan uga baxaynaa mawaaqiidi meesha haddii aad soo gaarto maxaa xiranaysa miiqaadka markaad soo gaarto maxaa ku dhawaaqaysaa maxaad xiranaysaa baabu wujuuhi lixraami wa sifatihi baabu bayaani wujuuhi lixraami ixraamka wejiyadiisa cadaynteediibu u baab wa sifatihi iyo ixraamka sifadiisa adiisa meeshii markii lasoo gaaro maxaa la samaynayaa marka wujuuhu lixraam waa saddex nooc saddex nooc ayaa xajka loo xarmadaa nooc waxaa la yidhaha altamatuc nooc labaadna waxaa la yidhaahdaa alqiraan nooc saddexaadna waxaa la yidhaahdaa alifraad sadexdaas waxaan ahayn xajka looma xirto saddexduna awalan min xaysu ljawaaz waa wada banaanyihi saddexdooda kii aad ku xirato waa kugu ansaxaya xajkaada laakiin culimadu waxay isku khilaafeen kee fadli badan saddexdooda keedaa fadli badan sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah mansaku lxaji waalcumra wuxuu yidhi hadba qofkaa la fiirinayo ninkii aan xoolo wadin ninkii aan xoolo gacanta ku wadin markaas xoolo xarig ugu xiran ninka aan wadin laba safar inuu xajka iyo cumrada ka kala dhigana aan rabin tamatuca u fadli badan ninkii raba inuu hal safar xajkiisa cumradiisa ku guto xoolana aan darka haynin tamatuca ufadli badan sababta waa maxay bal culamada qaar waa waajibe maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam markii dadku asxaabta ay soo xajinayeen xajatulwadaac wadaac markii eh, maka la yimid baytkaa la dawaafay sacyi bayna safa walmar waa la sameeyey markaasuu dadka nebiga kala qaybiyey oo wuxuu yidhi wixii xoolo wadana yaysan madaxa xiiranin oo ixraankooda baaqica ku ah ahaanin wixii aan xoolo wadinna oan xoolo haynin marka aan gacanta ku wadinna ha xiirtaanu yidhi hana ka xalaaloobaan ixraamkooda oo dadkii labadan baa loo kala qaaday ninkii aan xoolo dirka haynin xiiraa la yidhi waa xiirtay markay xiirteen kabacdi xalaala intaa marka hal cumradiisa u dhamaato markay cumradiisa u dhamaato kadib sideedaad sideedaadkuu sugaa yoma maalinta carafa ee bisha carafa ee sideedka ayuu sugaa markaasoo baxaa marka oo labayk allaahuma bixajatin oo lasi fiican markaan u dhegeysa marka maalinka ay bisha carafa tahay sideedda bilxija ay sideed tahay ayuu xaj u baxaa waa tamatuca midka la yidhaahda cumro gooni u ah oo ka xalaaloobay iyo xajkooda hal safaroona ku wada dutay bilihii xajkoona sameeyey waxaasa ah. kaas marka yaa yay u fadli badan yahay taasi yay u fadli badan tahay may waajib ku tahay ninkaan xoolo wadin way ninka aan xoolo wadin waay xoolo ninkaan garka ka haynin zamankan xoolabada la wadaba xaggaa laga gataa xoolaha laakiin xilligii nebiga dadku waxay ahayn nebiga iyo dhowr qofood xoolo ay madiino kasoo kaxeeyeen madiina ayagu marka ma xalaaloobay ilaa xoolahaas la gooyo xoolahan waxaa la gowracaa tobanka xaraf garatan marka taas ninkaan marka xoolo wadin laba safar inuu gurigiisa u laabto cumro ou soo bilaabana aan rabin waxaa u fadli badan tamatuca ninkii rabo inuu ninkaan xoolo wadin labaad ninkaan xoolo wadin laakiin rabo inuu xaj keligiis xajiyo uma uu iska laabto mar labaad haddana ou cumro soo xigto oo laba safar inuu xaji cumro ka kala dhiga rabo ifraadka u badan ifraadka xaj gooni iyo cumro gooni laakiin laba safar fadligana waxaa keenaya alajru calaa qadri lmashaqa waana midda cumar iyo abuubakar cumar waxau jeclaa ifraadkuu jeclaa cumar sababta u jeclaana waxay ahayd beytka inuusan faaruqin dad inaysan faaruqin mar walba inuu beytka camirnaado oo safarka loo badiyo kan saddexaad marka waxaa weya ninka xoolaha wada ma dirka haayo xoolo oo wadankiisa kasoo kaxeeyo wadaa kaas isaga agtiisa qiraanka ufadli badan alqiraan markaan fadliga saas uga hadalnay qiraana maxaa tahay tanatuxsa maxaa tahay ifraadka in la faamiy ubaahanta midka horaan ku hormarinayna waa tamatuc jamanadan dambena isaa fadli badan sababtoo ah waktiyadan dambe nin laba jeer meesha aadayo ma jiro nin laba safar sameeyoona ma laha ko nin xoolo gurigiisa ka qaadayona ma jiro idan tamatuca fadli ayb marka tamatuc waxaa la yidhaahdaa qofku bilaha xajka bilaha xajka dhexdooda inuu cumro xirto cumradaas uu sameeyo uu ka xalaaloobo xajkiisa iska sugo kadibna uu xajkiisa reer maka iyaga ma tamatucaan aafaaqiga bismagarae matalan bisha shawaal hadda soo socoto ayuu halkan ka baxay qof ah. miiqaadkii markuu gaaro labayk allaahuma bicumratin cumro keliya faran labayk allaahuma bicumrati markuu aaday cumruu sameynay cumradu waxay ka kooban tahay dhawaaf markaad ka dhamaata sacyi bayna safa walmarwa xeerusha sunan kalena waa ku dhex jiraan baa waa intaan waa intaas arkaanta waa dhawaafaya sacyi bayna safa walmarwa isagoo xeerana naag hadday tahay lakinta waxyar iska gooyna bis qofkaas marka waa xalaaleeyey xaraamkii labayt allahuma bicumra tinta uu soo yiri waa ka xalaaleeyey qofkaas marka doorkii meeshuura u aadi laakiin inuu damiiqaadkii uu kasoo xarabay xagga u dhaafo ma fiic intii kale ifraadu ka noqona matadiisu iska jooga iyo angaarheeda iyo meeshau rabo hadda xaaskiisa haduu doono waa jimaaci karaa oo tegi karaa wixii muxrim xaaraam ka ahaa isaga xalaali insaa muxrim ma ahan magarata maalinta sideedaad meesha lagu gaaro sideedka dilxija labayk allaahuma bixajatin xajkiisi xarmada bacdi midow ubaxaa carafaad musdelifa sida axkaam acmaasha xajka inteeda kale samey ninkaas hal safar ayuu wuxuu ku gutay cumro gooniya iyo xaj gooni cumro gooni iyo xaj gooniya hal tamatuc maxaa loogu bixin waa raaxay dhexdooda raaxaas oo kala dhexgasho intuu cumraystay cumradii ka xalaalooda soo doona yeelay naagtiisa la socoto waa ijmaacayo marka muxaramaha wax xaaraam ka ahay oo muxrim xaaraamkaas ah, xaaraam kama ahi idan marka ilaa waqtiga xajka laga gaaro waa tamatuca isaga faman tamataca bilcumrati ila alxaji marka mutamakica eh, waa inuu cumro xirto fii ashhuri lxaji min aan maki ahayn reer maka aan ahayn inuu cumro xirto bilaa xajka oo cumro xirto kadibna uu markaa cumro uu sameeyo markuu ka xalaaloobana xaj uu gadaal qiraan isaga maxaa la yidhaha marka alqiraan waa lamaanin waay xajkii iyo cumradii aa laysdhexgelina waa laysku lamaanina acmaashaada xajka cumrada kuu noqonaysa marka tanu noqon kartaa misaalan ku misaalinaya xoolow ninki inta halkan ka qaaday arigii isdabaguriyey miiqaadkiisii u gaaray markuu miiqaadkii ku tago ninka qaarinka ah wuxuu u xirana sidan labayk allaahuma bixajatin wa cumra xaj iyo cumro laysku darayo ku dhawaaqa yukrin lxaja walcumra xajkii cumradiiba u xiriiraya markuu intaas yiraahdo dawaafulquduum uu iska samayna maka markau tago beytka uu arko dawaafulquduum dawaafkan ugu cumro maaha beyku ku salaama oo fi quduuma ah. tawaafkan markau sameeyo sacyi beyna safa walmarwan waa sameyna wixii muxrim wixii xaaraamka oo dhan isaga ka xaaraam intiisa ma jari karo dar toltolan ma gasho karo barafuun ma marso karo iska iska sugaama maalinka la gaaro sideedaadka bisha dilxuja ee sideedka ah yawma tarwiya iska baxa isaga xajkiisa u xiran yahay dhaqaaqayaa acmaalulxaja bilaabanay maalintaas wuquufu carafa marka kusoo laabto maalinta tobnaad ramyul jimaar uu sameeya dhaaxda tuurto dawaaful ifaadaha uu la yimaado sacyi bayna safa walmarwa la imaan maayo sababtoo kii hore aloo loo tirra kiisii hore ayaa loo xisaabaa anoo imaan doontaa acmaashaas xajka markau dhamaystay ninkaani bis waa khalaas waxa maalinka tobnaad oo dadku xalaaloobay inuu xalaalooba hor ah u dhamaatay xaj iyo cumro waa ninkaan marka maxaa qaarin loogu bixiyey isaga marka waxaa loogu bixiyey cumrada iyo xajkiibu isdhex geliyey acmaalul xaj ayuu cumradiina ku dhex sameeyey fahamteed cumro gooni oo usoo sameeyey ma jirta ninka xajkiisiiya xajin oo ah cumrana oo qaarin magaratay lidaalika sacyigiisii hore isagoo loo xisaabay sababtoo ah sacyigiisa hore cumrama usan helin nabigaasaa u xajiyey sala allahu aleyh ali wasalam oo nebiga xajkiisu qaarina u ahay nabiga aleyh salaatu wasalaam marka xoolo xoolow waday markau maka soo galay waa dawaafay waa saciyey waa iska sugay maalinka xajka la aadayn xajkiisu iska acmaashii xajkooda kuwada cumradiisiina udhex gashay marka cumradii waxay soo hoosgelaysaa xajka inka qaarinka ninka mutamatica laakin ma soo gelayn maya waa kala baxsan yihin maxaa soo haray marka mufridkaa soo haray xajkiisa ifraad isaga waxaa markau miiqaadka soo gaara labayka bixajatin ay leeyahy xaj keliya xarman waa baaqigana wuxuu ku ahaanayaa marka xaaladiisa waa dawaafaa sacigeena wuxuu samaynaya ujeedaa dawaaf dawaafulquduum uu samaynayaa sacyi bayna safa walmarwa sameyna iska dhaafo ha joogin waktiga xajka marka la gaaro xajkiisuu dhamaystirana markuu xajka dhamaysto waa baxa qofkan mufridka xajkiisa iyo cumradiisa waa kala go-an yihiin laakiin yaa dambeeya xajka iyo cumrada isaga cumradiisaa dambaysa mutamakica la cumradaas intaa sida asxaabaa loo xajiya saddex ragcaadna waa loo wada xasi karaa min xayu ljawaaz laakiin yaa fadli badan waktiyada hadda anaga aan joogno maadaama aan xoolo qof wadaa uusan jirin dadkuna badanaa aanay aadaynin eh, laba safar aysan kala samaynaynin tamatucaa fadli badan asagaana u fudu waa aada u fudu waxaawy qofku waa waa isagaa cumradiisu maalin saacado uga xalaalooba khalaas iska xalaaloobaya maalinta xajka la gaarana xajkiisu iska xalaalo laakiin qofka mufridka ah, waxaa laga yaabaa dadaa xajka waxay tegayaan dulqacda bisha dulqacda awalkeeda u xajka aadaya mufrid waay labeyka bixajatin uu leeyahay intaas dharka cadcadaayo wataa ilaa iyo carafo tobankeeda dharkaas cadcado wataa dhiib ma taaba karti iskuma jari karo rafaad ayay ku jiraan hadowna muxuu samaynaa marka safar labaad inuu cumrada ugu baxaayo markii xajka ay dhama u dhamaado tanciimuu aadaa bis dan maka banaankeeda ku tago labayka bicumrati soo dhaca soo gedoomataas waa laga fiican awalan mashaqo kuma jirto mashaqa ajrigii badiso kuma jirto laakin waa kuntama culamada shaaficiyada ay ifraadkay fadilaan oo waxay yidhahdeen ifraadkaa fadli badan qiraankaa ku xiga tamatucaa u dambeeya imaam axmed iyo tamatucuu fadila qiraanka ku xijira ifraadka u dambaysa culamada qaarkood axnaaftana qiraankay fadilaan khulaasat lqawli nebigu xajkiisu qaarin laakiin nebigu xoolo weye ninkii xoolo wado qiraanka ufadli ninkii aan xoolo wadin culimadu waxay isku hayaan ninku haddaysan xoolo wadin wax aan cumro ahayn oo soo xirto qaara waxay leeyihin culimada waa laga fasaqa xajkiisa qiraan hadduu qiraan soo xirtay hadduu ifraad xirtay labada waa laga fasaqa waa inuu tamatux u bedelo sababtoo ah nebigu asxaabtu saas u markay asxaabta nebiga soo xajiyeen oo ay ifraad eh, iyo qiraan ay soo xirteen xoolo ma wadaanu yidhi maya fasakhu yidhi eh, xajkii xajkii waa la fasakhay cumraa loo bedelay cumradaasayna ku xalaabeen markaasay asxaabtu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah alicaamina haada sanadkeena dhismatan ay ahaatee may buu yidhi bal iyo abadi abadi weligeed saan saa darteed marka sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu le fasakhaas waa sunna ibnulqayim culamada waa waajib u leeya hadduu nabigu fasaqo qofkoodii cumrada loo bedelay qofkan xoolo weli xataa hadduu xaj soo niyooy oo labayka bixajatin uu soo dhaho markau beytka yimaado dawaafo uu saciyo tinta inuu xeertaa u fiiro wixiisii hore uu bedelo cumro u ka dhigo cumradaasna xeerashadaasuu ku xalaalooba waa sugeeya ilaa marka asxaabtu weliba asxaabtu waa ka dhaga arrinkaas amarkaas oo markii nebiga uu yihi ka xalaabeeba cumradiinan oo xeerka waxay yidhahdeen yaa rasuul allah xogaa is adadkeen markii dambe nebiga aada ugu tirtirsi markii dambe iseen ilaa saxaabigu ka yidhi maalintii sideedaadaan baxnay oo waxaan tagnay yowma tarwiic xajkii xiranay wa madaakiirunaa taqdiru iyadoo dakarkeeni ay melidii ay ka dhibcayso bimacnaa iyada aan hadda dhow xaasaskeena u galmoono iyagun intaasay weyneysanayan qof xaj usoo baxa xaaskiisa u galmoonayo marka laakiin nabiga caleyhi salaatu wasalaam haddii aan xoolo la wedin qofka inuu cumro ku xalaaleeyo khalaas xajkana markaas uu maalintiisa iska bilaaba marka wujuuhu lixraam waa intaas waxaa laga yaaba qofku inay waxaan isku soo noqnoqodkooda xoo ay ku yar adkaato laakiin waa iska fahmaa haddii marka alla uu u sahlo can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri kharajnaa maca rasuuli lahi sal ly slam nabigaan la baxnay caama xajat lwadaac sanadkii xajat lwadaaca fa mina waxaa naga mid ahaa man ahalla qof sawdeeyey qof ku qayliyey bicumratin cumro oo labayka bicumratin yiri labayka cumratan ayaa nagu jiray wa waxaa naga mid ahaa man ahalla bixajin wa cumratin mid xaj iyo cumro xirtay kan maxaa la dhahaa magaciisa qaarin man ahalla bicumratinna maxaa la dhaha mutamati tamatu wa man ahalla bixajin mid xaj keliya xajkana waa nagu jiray xajna muxuu noqona wa ahalla rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama bilxaji nabiga caleyhi salaatu wasalaam xaj buu xirtay meeshaan marka nebigu xajkiisu qaarin mau aha nebigu mutamati mau aha mufrid mau aha khilaaf weynaa ku jira masaladaas cid ka hadasho oo tafsiiliso ibnulqayim anuu ay ka arkay wax dhowr baal dhowr baalo wuxuuna taxqiijiyey nebigu inuu qaarin marka wuu ka jawaaba ahalla rasuul lahi sal slam bilxajina waa wuu ka jawaaba oo waxay ahayd markii hore nebigu xaj buu xirtay markii dambe markuu xajka xirtay kadib sida xadiis saxiixa kusoo aroortay ayaa jibriil nebigu uu u waxyooday oo waxa uu yidhi salli fii hada alwaadi almubaarak waadigan caqiiq oo barakaysan ku tuko waqul xajatan fii cumra xaj cumra ku dhex jirtana dhehdeeda markaa nebigu sidaas usiiy marka waahalla bilxaji waxaa laga wadaa markii hore markii hore nebigu xaj keliya xirtay markii dambe laakiin laba weyn isku dhahay oo qaarin ayuu dhahay ama waxaa laga wadaa waahalla bilxaji bimacnaa acmaashu xajka keligeed ayuu sameeyey cumradii inay soo dhex gashaa laga wada taana marka waa suurtagal oo waahalla bilxaji markay leedahay waxay ujeedaa nebigu xaj acmaashiis keliya ayuu sameeyey laakiin ha sameeyo acmaal cumra xaggay ka baxdeen xajkiisa waa hoos gashay taana waa ku macnay nebigu inuu qaarin ahaa waxaa u daliila buu yihi ibnulqayim eh, libibcatin wa cishriina xadiidan labaatan iyo dhowr xadiid oo saxiixatin sariixatin labaatan iyo dhowr xadiid oo saxiix oo sariixa ayaa waxaa kusoo aroortay nebigu inuu qaarin ahaa yiri marka xadiidkaas waxaa kamida ah, minha maa akhrajahu muslima kamida ah, min xadiidi ibni cumar ibni cumar wuxuu yihi anahu qarana alxaja ila alcumra nebiga xajkii cumradii buu xiriiriyey wa daafa bihimaa dawaafan waaxidan hal dawaafna waa usamey magarate waxaana caddaynaya nebigu inuusan mufrid horta uusan ahayn nebigu markuu xajiyey kadib inuu baxay uu soo cumraystay abadan lama sheegin magarate mufridku suuradiisu waa maxay inuu xajiyo markuu xajka dhamaado kadibna cumro uu la yimaado bilitifaaq nebiga lagama haayo inuu xajkiisa kadib cumro sameeyey wax sheega ma jiro taasoo cadaynaysa nebigu inuusan mufrid ma garateen marka meeshaas marka nebiga caleyhi salaatu wasalaam ma unan bixin bukhaari xadiidka eh, abu daawuud wuxuu weriyey min xadiidi caaisha waxay tiri ictamara alaaan nebigu saddex cumro u cumraystay siwa latii qarana bixajatihi nebigu wuxuu cumraystay saddex cumro marka laga reebo kii uu xajkiisa ku heegiy qarin waa sarix soo maha siwa qarana bixajatihi bukhaari wuxuu wariyey fii saxiixihi can cumar qaala samictu rasuula lah sal slam nabigaan maqlay biwaadi alcaqiiq isagoo jooga yaquul asoo oranaya ataani leylata aatin baa ii yimid min rabbi caza wajala faqaala salli fii hada alwaadi almubaarak waqul cumratu fii xaji saxiixu muslim min xadiisi cimraan wuxuu yihi jamaca bayna xajatin wa nebiga xaj iyo cumra uu jamciyey uma lam yanha canhu nebiga ma reebin xataa maata ilaa uu ka dhintay walam yanzil qur'aanu yuxarimuhu qur'aan xarimaana ma jiro wuxuu yii jamaca bayna alxaji walcumra mufridku jamac waa jamciye lama dhihi karo bal alifraad macnaheedu waxay ka gooni yeelid laba shay la kala qaarinna waa wax laysku daray wa isaga marka waxau yihi cimraan bnu xusein jamaca musnadka waxaa ku sugan min xadiidi suraaqa inuu yihi qarana nabiyu sala allahu alayh ali wasalama fi xajati lwadaac xajat lwadaaci nebigu waa xiriiriyey xajka cimraan xadiidkan iyo kuwo fara badanba waxay tilmaamayaan nebigu inuu qaarin marka nebigu waxaa la yihi qaarin waa tan xadiidka qaar culamada kamidana ah mufrida waxay xadiidkan buluuqa ku yaala soo deliisha kuwa aya maxaa loogu jawaabaa nebigu mufrid inuu saxeey waxaa u daliila cumro uu gadaal ka sameeyey nebigu afar cumro sameey sidiisa cumradii koowaad waxay ahayd cumrat lxudeybiya waa midii laga sharay cumrada labaad waxay ahayd cumrat lqadaa cumradii saddexaad waxay ahayd cumrat ljiciraan cumrada afaraadna waa tii xajka uu ku dhex daray cumro kale oo nebigu markau xajiyo kadib uu tanciim aaday ama uuta madiine aaday soo laabtay laga sheegi toddobaatan beri uma noolaa markau nebigu xajiga noqday saxaabi kasta oo ahalla bilxaji yirina waxaa laga wariyey qarana nebiga inuu qiraan sameeyena way sheegeen marka waxaa lagu xambaarayaa macnaha xajkii acmaashiisiibuu gooni yaalay cumradiina waa soo dhex gashay macnaha marka ay ka wadaan sidaas saxaabada marka nebiga ka weysay sidaana waa wey bacdi culamaana waxay dhaheen nebiga waa tamatucay nebigu xajkiisu tamatuc kuwaas ayagana waxaa diidaysa nebiga inaanu tamatucin waxaa daliil u ah nebigu ma xalaaleey marka xirtay markau soo galay dawaafuu sameeyey sacyi bayna safa walmarwa uu sameeyey ma xeerayo baaqi wuxuu ku ahaa yani xaraamkiisa baaqi ku noqo taasi marka waxay daliil u tahay de hadduu tamatucay nebigu waa xalaaloobi lahaa soo maa mausa xalaaloobi idan koyaalkan oo dhan waxay daliil uyihin nebigu marka haddii marka xadiid soo aroortay baa jirta oo oranaysa nebiga caleyhi salaatu wasalaam waa tamatucay maxaa lagu xambaaraa salafku tamatuca ah, qiraanka mararka qaar waa ku iblaaqi ah jireen qiraanka ah ayay tamatuca ku iblaaqi jireen sababta waa qiraanka laftirkiisa nooc oo raaxaysiyaa ku jira sababtoo hal safar iyo hal camal ayaad laba camal ku gudeen raaxaysidaa ku jira marka haddaad aragtaan marka rasuulka waa tamatucay bimacnaa waa qiraan waxaay ka wadaan qiraan xaggaasaad ugu laabana marka zaadulmacaadka aada u faahfaahiy wa ahalla rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ku sawdeeyey bilxaji xaj fa man ahalla bicumratin qofkii cumro xirtay faxalla waa xalaaloobay markau maka galay o dawaafii sacyi sameeyey wa amaa man ahalla bixajin qofkii xaj xirtay keliya aw amase jamaca alxaja waalcumrata xaj iyo cumro jamciyey falam yuxiluu ma aanay xalaal noqonin xataa kaana ywma naxri ilaa maalinti ywma naxriga y faxalla waa xalaaloobi markau maka soo galay dawaafii saxiixi wa amaa man ahalla bixajin ow jamaca alxaja walcumra qofkii labada kale u xajiya qaadabkii kale faamaa man ahalla qofkii sawdeeyey xirtay bicumratin cumro kanu maxaa waaye yaa waay qofkan mutamatici faxalla isagoo xalaaloobi wa amaa man ahalla qofkii xirtay bixajin xaj waa maxad mufrid aw jamaca alxaja walcumra xaj iyo cumro jamciye ana waa qaarinki marka qaarinka iyo mufridka falam yaxiluu ma aanay xalaal noqonin xataa kaana yawma naxri ilaa maalinta yowma naxriga idan saddexda qaabi loo xajiyo ninka mutamatica isaga waa xalaalooba wakti waxaa jira cumradiisii uu kasoo baxay xajkiina uunan gaarin xalaal xalaal waxaa laga wadaa wixii muxrimka xaaraamka ah isaga waa u xalaal amaa qofka mufridka iyo qaarinku ayagu marka ay miiqaadkooda soo gaaraan ay soo xirtaan kabigdaa uma xalaaloobaayan ilaa laga gaaro waa muslimiin iska ahaanayan ilaa maalinka tobnaad muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaariy muslim ayaa soo saaray baabu lixraami wamaa yatacallaqu bihi markaad xajkii soo xiratay ood ixraamkii samaysay waxaa marka uu ka gelaa muxaramaat waxyaabaha qofka muxrimka eh, waxyaabaha muxrimka inuu sameeyo xaaraamta ka ah iyo aadaabta qofka muxrimkaa ah laga rabo ayuu halkan kujooga haddaan soo koobno waxyaabaha qofka markuu xaj iyo cumro xarmado xaaraamta ka ah culummadu ilaa lixay gaarsiiyeen ama toddoba waxaa ugu horeeya allubsu labiska waxyaaba labis xaaraama qofka muxrimka xaaraamka labiskaas waa maxay labis kasta oo adiga jirkaaga ku cadeeyo fuqahada waxay yidhahdaan lubsulmakhiir wax la tolay labisashadeeda wax la tolay waxaa loo jeeda wax jirkaaga ku cabiray matalan shaatigoo kale waa makhiir sababtaa ah maxay shaatigu dhacanow leeyahay jirkaaga ku cabiran funaanadoo kale meel madax laga soo geliyo dhacanay leedahay lama ogolo surwaalkaoo kale wuxuu leeyahay lugaha meel la geliyo lugaha u same waa qaabkaago adigu samaysan mubsiga marka libaasku waxyaabahaasa ku xaaraama iyo waxaa ku xaaraama madaxii inuu qofka daboolo koofi oo kale inuu labisto aa ka xaaraam naagtii waxaa ka xaaraama xagga libaaska marka la joogo liqaabka inuu madaxeeda marka liqaab ay ku xirto oo jigitaas ku daboosho iyadoo aan marka wax ku xiraynin wejigeeda waxaan gaaraynin oon taabanaynin hadday su kusoo dayso marada laba sadlialirakaas waa damaranay lubsiga marka waxyaabahaasaa ah ku xaaraama ah. dhinaca kale axaadiisteeda hadhow marka waa u iska sardinayna waxaa kaloo eh, muxaramaat ulixraam waxaa kamid ah diib barafuunka waxaa kamida asiib barafuunka barafuunka qofka hadduu mar xaj ama cumro xarmado inuu barafuun ismariyo waa ka xaaraam uma banaano laakiinse istidaamatu diib waa banaan tahay istidaamatu diib waxay intaadan xarmanina barafuunka marsatay markaad xarmatay kadib waa kaasoo carafaa barafuunka laa basa ibnu cumar isagu waa ku tashadudi jira meeshaas oo wuxuu dhihi jiray inay soo waaberiiso anoo u barafuun iga carfaayo waxaa iga khayr badan laami fakara inaa ismariyo aada ugu tashabu lidalika ibraahim nakaci muxuu yiri markii loo sheegay maa tafcalu biqowlihim cumar qowlkiisa maxaa ku rasuulkii aad waxaa ka sugnaatay in barafuun loo mariyey qabla ixraamihi weliba barafuunkiina uu kusii daa'imay qabla ixraama barafuun loo mariyey caraftiina weliba mawaad ku samayna wey marka qowlkiisa iska dhaafiro qowlka rasuulka yaalla sala allahu alayh wasalam ibn cumar iyo qowlka rasuulka yaa lahorumarinayna qowlka rasuulka allahorumari faqiih ma aha ninkii yihaha rasuulka warkiisa iyo qof kale warkiisa qof kale warkiisa yaa la horumarinaya taas faqiih ma aha muqalid gogo-ay muqalid weliba taqliidkiisa taqliid acma sunada in soo gala lama rabo marka waxaasoo kale dadkii sunada sheeganayo inay muqalido noqdaanayo oo marka ay yidhahdo hadalkii rasuulka hebel la sheega xadiidkii rasuulka la sheeg hebelaa yiri iyo sheekh hebelaa sheegay iyo kuwanta dhan ay kuleeyihin ibnu cumar saxaabiyu ahay maa tafcalu biqowlihi baa ibnu xajar meeshaas waa tacliiqiye wuxuu yihi wafiihi waxaa ku sugan oo yihi xadiidkan ana almafzaca cinda alikhtilaafi wuxuu yii meesha yani noo cararaayo cinda alikhtilaaf wuxuu noqonayaa buu yidhi nusuusta meel noocaas haddii la murmo meesha loo cararaa nusuusta waa nabiga sala allahu alayh ali wasalam almafzacu cinda annizaaci ila nusuus laa ilaa ilaa aqwaali rijaali marka aiib midka labaad marka waa iib muxaramaat alxaraam tan saddexaad waa maxayna alxalqu wataqsiir qofka isagoo xraamka ku jira inuu tinta xeerto xidiyaha inuu iska guro ama inuu tinta gaagaabiyo sababta hore maxay walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxilyahu madaxa la xeero marka ma waktigeeda unbaa madaxa la xeeraya saddex sooma sheegina afar caqdi nikaax inuu nikaax dinto qofki isagana wax nikaaxsan karo qofna waxuma nikaaxi karo gabadhiisana ma nikaaxi karo sooma xurimo isagana eh, waxma nikaaxsan afar soo mahayntaa maxaad u geysaa asaydu ugaar ugaarsi isoo xaj ku jiro ugaarsiga waa laba badda ugaarsiga badda waa banaanya axilla lakum sayd saydulbaxri wacaamu mataacan lakum walisayaarati waxurima calaykum saydulberi maa dumtum xuruma ase waa layska reeba yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtulu sayda antum xurum kan lixaad waa maxay aljimaac qofka inuu jimaac simo oo intiis u tago dhexdooda qaar waxay ku daraan shaaficiyada waxay eh, raaciyeen eh, qofku inuu subkado mudafog inuu saliid i marmarsado oo madaxa saliidaysto korka subko iyo maxaayana waxay leeyihiin xajku wuxuu asal ku yahay inta lagu jiro qof inuu ahaado qof basaasan eh, man yaqdi tafatahu macnaha tafadka mid kamidana ah saas waa sakdooda inay iska zuuliyaan hadow marka wasakda waxaaway de adan hadaad iska saliidaysanaysa iska dhaashanaysa ma adaan qof qof ziino ku jiraatee taasay ku tahay banaada daliil marfuucun inay kusugnaan mali fii maa callamu inay jirto waa suurtagal ma anfinayo inay jirto muxaramaat alxaraamka waa intaas hal intaas kamida xajka waa ku buraa inta kale xajka waa ku buraayo jamaaca isaga xajka waa ku fasaada waa ku buraa wixii kasoo haro xajka ma buraayo ma garateen intaa marka qofkaas umanka jimaac sameeyo xajkiisa iyo waa buray waana inuu dhamaystiro oo acmaalul cumra ku xalaaloobaa iska salaqsata lama rabo dadka soomaalida qaarkood waxaan ku aragnay waa xajinayaan waxbaa ku dhacaya iska jirira qofka isbitaal iska galaa axkaamul ixsaar oo dhanba maba yaqaan ma samayna ama ah samayna gurigiisa hadhow isaga soo laabaa lama rabo adigo qoortaad iska xirtay waa inaa isfurto waxaa isku suurtana sharci waa kuu sheegay baab waxaa noo imaan doona baab lixsaari walfawaad ilan waa soo xarmata xajkiiaa ku dhaafay yowm carafa kaa tagtay gurigaama u laabanay talaadoo kale maana markay kaa dirto isaga baxaysid maa muxaramaat lxiraamka marka waa inahaas intaan marka qofka hadduu ku dhaco kas hadduu ugu dhaco iyadaa loo kala qaada awalan in hadda aan sheegay wixii itlaaf iyo waxaan itlaaf hadalkan ugu fiirsada wixii itlaaf ah iyo wixii aan itlaaf itlaaf waxaa la ruuxii wixii baabi'is ah shaygu hadduu mar noqdo itlaaf waa isku mid inaad ilmaan u samayso jaahilnimo inaad u samayso xas inaad u samayso isku mid matalan itlaaf hadda intaadaad xeertay itlaaf waa soo maa madaxii baa baabi'isa inii la baabi'isa ugaara ugaarsiyaa samaysa intii gacanideed marka waxaad ku samaysay waa ugaarsi itilaafa samaysa alneefaa disho waxyaabaha muxaramaatu ixraamka kuwooda itilaafka wax itilaafinta ah waa isku mid inaad haymaan u samayso inaa jahannimo u samayso inaa kasu samayso istikfaarna waa lagaa rabaa damna waa kugu laazima damulfidya kugu laazima wixii aan aan intaa ahayn oo aan islaam ahayn jaahilnimo haddaa u samaysa wax dhibaataa ma maxaa kamida marka kuwaas barafuun ama uma ogeyn adiga barafuun haddaad ismarisa ma waxbaa telifisa adiga waxaa baabi'isanaa jir tin aa xeertay iyo ugaar aa dishay maaha barafuunkii oo kale waxaa oo kale daraad la ma ogeyn shaati asa gashay adoo ma markaasaa lagu yiri iska jir muxrimaa tahay muxrimkuna shaati ima labis isla markiiba iska sii markaasaad maryahaada ku gooyi waxna lagaama rabo fidyana lagaama rabo xajkaagii waxu u dhimi maayo ila xadiid yacla bni umaya qisadii yacla bni umaya nin baa nebigu u yimid yacla bni umaya nebigu u yimid sala allahu alayh ali wasalam nin kale u yimid markaasu wuxuu yiri ya rasuul allah jubadooda barafood ikhmaasii nebigu marka sal llahu alayh ali wasalam weydiiyey markaasuu nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh ali wasalama alq canka aljuba jubadaan iska toori iskusi wasil iska dhaq ubayso iska dhaq yani barafuunkan dhiibkan markaana wuxuu yidhi wasnac maa kunta tasnacu fii xaji ninkaa marka waa cumraysanay markaasu wuxuu yidhi xajka waxa lagu sameeyo kale ku sameeya yani bimacnaa wax xajka aad ka tagto oo xaaraamta ka ah kadheeraa u ka wada sababto iyagu jaahiliyadu xajka waa yaqaaneen lugta marka xajkiibuu nebiga wax ku tusayaa marka ee lagama wado cumrada iyo xajkii isku acmaal maaha sida la ogsoonaya masaladan waa masalada ibnu xajar oo ka istinbaaday tarkigu inuu ficilka tarkigu inuu ficil wasnac maa kunta tasnacu fii xaji marka taa waxay kutusaya nebigu ma dhihin ninkan xajka ixraamka eh, eh, eh, soo celi ama neefaa lagaa rabaa inaad gowracdo ma una dee sal allahu alay wasalam labadaas u kala qaybina hadhow marka isku mid ha ka dhigayn iska jirna muxaramaat lixraam wixii itiyaaf ku saabsan waxaa waana inaad inaad fidyo fidya lagaa rab dema ku laazimaayo waana inaad sifaar ku ama naa imaam ama imaam jaahi ahaama ha ahaan wixi aan iswaafin aan ahayn wixi telsin wax la telsiye aan ahayn iyaga marka misyaalkooda iyo jahligooda waa laysugu cudurdaara laakiinse haddii kas loo sameeyo barakuun aad kas u marsatay adiga og fidya kugu laaiistiaarn welibaa ligaamnawi kitaabkiisa alibaax fii manaasik alxaji walcumra la yihahda wuxuu leeyahay qofku ma aanuu u leeyahay kafaaradu dembiga unbay ka tiraysaa maahane qofku maaha inuu yidhaahdo yani waa kafaaro gudanaa kor iyo hoos neefaan iska bixinaayo waxaan muxaramaat ulxiraaman ku dhacaa inuu yidhaahdo maaha oo qofkaas wuxuu lamid yahay nin khamre cabaayo oo dhahaayo kale khamran iska cabaa afartan jeedana laygu dhufto xadkaasaa iga dhaqaayo dembiga qof saas dhahay oo kale marka xajka lagu jiro inaad tinta iska xeerto bilaa cudur oo tiraahda hadhow naas iska gowraca dhib ma laha inaad tiraa waxay lamid tahay adoo khamraan cabaa hadhow afartan jeedala laygu dhufana dhacayo maaha in lagu degdego maca alxaraam can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi ma ahalla rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka alayhi salaatu wasalaam ma aanu sawdaynin oo ma xiranin ilaa min cindi ilmasjidi inbuu ka xirtay mutafaqun caleyhi masaajidkiisa inbuu ka xirtay masaajidkan waa masjid masjidu dilxulayfa ma aha masjidu nabawiga ma aha ha umale ha ku khaldami nabigu dilxulayfa ka xarmahay dilxulayfa marka masjidaa ku yaala marka masjidkaas dilxulayfa ku yaala agtiisuu ka xarmahay xilliga dabcan ibn cumar uu xadiidka sheegayay masaajida meesha ku yaala macnaa masjidkan aad taqaanaan agtiisu nabiga muttafaqun caleyhi marka waa fiican tahay qofku inuu waxaa eh, sunaa marka qofku hadduu xarmanaayo uu geli karo dhulka hadduu joogo markau xarmanaayo dayaarad uusan ku jirin meel marka masaajidana uu joogo meeshaa uu ku yaallo inuu masaajidka tago laba ragca iska tukado ama salaad farada markaa hadday joogto faradka uu tukado kadib ou ixraamka ku dhawaaqo saasaa muttafaqun caleyhi bukhaari wacan khalaad bni saa'ib can abiihi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala nabigu wuxuu yihi ataani jibriilu jibriil baa ii yimid fa amaranii wuxuu amray an aamura asxaabii asxaabteeda inaan faro an yarfaxuu aswaatahum codkooda inay kor u qaadaan bilihlaali codka ay kor ugu qaadaan inay kor ugu qaadaan rawaahu hamsatu shantii baa soo saartay saxaxahu tirmidiy wabnu xibbaan xadiidkan waa laga qaadanayaa in talbiyada naaguhu laftirkooda kor waa u qaadayaan haddii markaas fitna aanay ka imaanaynin maxaa yale caaisha ayay ka sugnaa inay kor u qaadi jirtay marka iyadu xadiid kalena wuxuu ahaa afdalu lxaji xaj waxaa ugu fadli badan alcaju sajju midka dhiigga badan lagu daadiyo codkana kor loogu qaado talbiyada ayb waan zayd bni haabitin radia allahu canhu waxaa laga wariyay ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga tajarada dharkii toltolnaa ayuu iska dhartiray dharkii toltolnaa ayuu iska dhartiray liihlaalihi liajli ihlaalihi xarmashadiisa darteed ayuu dharkii tolnaa oo iskaga dhigay dharka tolanna waa shaatiga iyo uluwi iyo khamiiska iyo calamidka ee lagama wado mara la harqaamay oo dhan lagama wado dad badanoo fiqiga markay afisanayeen ayaa waxay ufahmayaan fahmayaan mara la tolay ma xirto ayuu iska leeyahay marada la tolay hadda waxay umalaynaa mara xataa harqaan la mariyey garabta laga mariyey eh, xaraamka uu ku guulayo marada garabta waa laga harqaami karaa bal xataa marada haddii macays ahaan ay tahay macays ahaan xataa loo harqaamiyo dhib mala labsul almakhiidka fuqahadu ay sheegayaan waa wixii adiga jirkaaga ku cabiran jirkaaga ku cabiran sida funaanada iyo shaatiga iyo surwaalka meeshaas ma fahamteen marada haddii geed laga harqaamo ama haddii iyada laysku harqaamo wax dhibaato ay leedahay maa ajka u xiran kara waana qaado kara hadhow haddii kale si qaldan waxaa u fahmi mala garta meesha marka harqaan maaha waxaa la diidaya waxaa la diiday mara ku cabiran adiga jirkaa gacantaada lugtaada